adigii ku fariisiiyey yaasun ahelka idinkala goyni haddii ay caddaato ninkan gabadha inuu sixray de waaba gaal iyo muslimoo meheruma haya saaxir waa gaal nin gaalana meheruma qabto intii uu qaladka ku haystayna gabadhan iyo allaha ka cafiyo isagana inuuba soo islaamoo toobad keena maahane sharcigu meeshii lagu arkabaa maxkamaduhu madaxa inay u casiyaan weeye saaxirka saaxirkaasi ama saaxirka caamada ha noqdo ama kan culimmada ha noqdo culimmada saxaray leeyihiin soo mogdiin kitaabka buux la yidhaahda ma taqaanaa ee caamada xoolahoodii dhammaystay een xoole iyo xog iyo khabar laga waayin ninka saacatulkhabarka haysta iyo ninka shamsulmacaarifka haysta iyo ninka awfaaqa haysta iyo ninka mujarabaatu dayrabi haysta iyo ninka intaasi ay ugu lamaan tahay abumacshar ilfalaki kitaabkiisii ama kutubu alaasim haysta ama tadkiradii daawud amtaaki qayb mida ah haysta ninkaasi saaxir wey idinku wadaadka diina alla geliyey baad dhahdaane horey baan munaasabaad ugu sheegaye wadaadka marka laguu keeno hadduu hooyadaa magaceed kaaga bilaabo ciddanba ha weydiini saaxir weeye xuruuf iyo nambaruu rabaa inuu isku jacburiyo haddiise uu kaaga bilaabo maalinka lagu qabtay ama alaabta lagaa xaday maalintay ahaydna saacatulkhabar buu oo saaxir wey toddobadii maalmood buu kitaabka dib ugu noqon rabaa munaasabada iyo muxaadaradan saxarada kaga hadlay baa jire saaxirka culimmaduna muslin ma aha qolo waxaa jira damdamlayaala oon saaxirna ahayn laakiin waxaan jirinoo beena dadka ku dhasaraxaadiyaa jira qolada waa qolyaha kitaabka iyo tusbaxa ka faaliya qolyaha tusbaxa roge riyo ida yihaahda ee waxawliyo loo waxyoonaya isaga dhiga dadka iyo qolada kitaabka rogo qur-aanka e beejka toddobaadi maxaraf gadaal wax lagaga daraa mise lagagama daro uu sii noolaanayo sii noolaan maayo sadaqaan ka garda yihaahdana oo qolyo dabdablayaalo iska bellowa wey kuwa kitaabkii xataa sixirkii wadaadada ma yaqaanaan marka waxaasoo kaleeto yar xoolaha laydinkaga dhamaysanin ninkana wuxuu leeyahay waxaa laygu leeyahay soon badan kas uga teg kas ugama tegin laakiin miyi baan joogay oo soonka shuruudihiisa maba aqoon intuu ahaana ma garanaayo laakiin afar soon mid kasta saddex meelood meel baa iga tagtay marka shiikow qallabna ii furan yahay qadaha waa lagaa rabaa intaa saddex meelood meel kaa tagtay waad qadayn inta kalena intaad qiyaastaad qadayn intaa wixii ka dambeeyana ilaahay baad istikfaar iyo dembi dhaaf weydiisan qof sooman oo caafimaad qaba haddii si lama filaana markii uga miyirkii uga tago uga tago daqiiqado ama saacado kadibna uu u laabto soonkii ma ka jabay maya soonkii kama jabin waxaa weeye waxaa la yidhahdaa caqliga tegitaankiisa mutaqaica hadduusan mustaqriq maalintoo dhan camime uusan ahayn soonka ma jebisa waanan soo marnay masaladaas saddexdan maxay kale yihiin awaafu اlwadaac awaafu اlifaada iyo awaafu اlquduum awaafuquduum waxaa la yidhaahdaa marka u horeyse qofka faaqiga uma ka yimaado awaafka uu ka bilaabaa la yidhahdaa waxaa xiga awaafulifaad oo maalinka tobnaad markii carafa laga soo noqdo ee mino lasoo dhagax tuurto awaafkaa la awaafe awaafulifaada iyo awaafuurukni iyo awaafuulxaji intaba la yidhahdo wey awaafuulwadaacna waa markii magaalada laga ambabaxayo ka lagu sagootiye weeye lixdan masaakiin maalin kasta baa la si maalin kastaa la siinayaa mudka mise waa hal maalin keliya waadna maalmo waa u qaybin kartaa hal maalinna waad wada siin kartaa masaakiinta hal miskiinuna ku celcelinin insha allahu tacaala lixdan masaakiin in la helo ma waajibbaa mise hal keliya hal keliya kuma filla saddex gaarsii maadaama siiqadu ay jamc tahay gaarsii dahabka imisa buu diinaarkii keliya noqdaa diinaarkii keliya wasan gaara laguma sheegi karo waayigii hore sida garaamka loogu xisaabaya hadda biraha marka la goynayo si garaam ahaan looguma xisaabi karin isku celcelisee labaatan diinaar bay ku sakogeli jirtay iyo shan iyo siddeetan garaam haddaad isku celcelis laakiin rabto shan iyo siddeetan u qaybi labaatan imisay noqon afar iyo wax sooma afar garaam iyo wax qiyaasta inahaasuu ahaa laakiin ada way kala waaweynaayeen isku celcelis wey qiyaastan labayka usali ma looga qiyaasan karaa maya labaykadu waa shicaar xajka lagu muujinayo ee xirashadii xajka maaha siiqo ka horeysana maaha talbiyada la qaadayana waa talbiya bacda alixraami midda kale wuxuu leeyahy tusbaxa diintu maxay ka qabtaa kolaba gacantaa ka fiican ma bannaan yahay mise ma bannaana waa la ysku hayaa haddii aan tusbixii diineedka uusan ahayn tusbixii mubaaragaa hadduusan ahayn aalad xisaab caadiya uu yahay waxaan rajaynayaa inuu iska bannaan yahay qowlka bannaanida ah uu raajix yahay waayo waxyaabo badan iyo aasaar badan baa loo cuskan karaa waxaad fiirisaa risaaladan alxaawi filfataawi ku jirtay siyuuti leeyahay ee la yidhahdo alminxatu fi subxati tusbaxuu ka qoray kitaabka sidiisaba diintu maxay ka qabtaa laakiin tusbaxa laga qoray ka soomaalida ma aha tusbaxa madow ee yusturka ah ee sida musxafka loo ilaaliyo ee meel kora la suro ee la dhunkadee la barakaysto ee ilmihii taabtay inuu kitaab qur-aana taagtay umoodi oo dhagax tuuro kaasi tusbax ma aha waa weli yaroo gacanta lagu wato oo sida musxaf loola dhaqmi wey waxaan ka hadlaynaa tusbax aalad xisaabaho isaga iyo kolkoleetarka iyo kan kondhaktayaasha basasku ay wataan ee jagjag dadka ku tiriyaan sidoos kale hadaad u xismaalayso ood waxuun ku tirsanaysa wey laakiin kaa muqadaska ah weliba annaga xilliga iyaga geed gaara laga samayn jiro yustur la yidhaahdo waa loo subkaa bugkaa la mariyaa waxaa weeye waa la duuduubaa hadduu dhaco waa la dhunkadaa sida musxafka loo dhunkan jiray dhunkashada waxay ka dhigantaha mogtae boolesana raalliahow mid kastaa loo sameeyo kaasi ma banaanee de waa waa xajar iyo geedo la barakaysanayo weeye halkaasay kula geli beenta iyo xanku ma jebiyaan soonka waa la isku haystaa cala saxiixi maya ajirkiisay baabi'iyaan ma jebiyaan wa hadda maay usoo darin inta inta intan aan ka bixi lahayn waktiguu bilowdaa waktiguuna ku egyahay asal ahaan ictikaafku haddii aan kii alcashru lawaakhirka ka hadlaysana wuxuu bilowdaa qoraxdu markay dhacdo habeenka kow iyo labaatanaad markii bisha la sheegana wuu dhammaadaa haddii awqaad kale aad qabsanayso mutlaqana oo cala saxiixi aan idhaana soom bisha ramadaan sharti ma ahana wakhtiga adugu aad qabsata wuu kuu bilowanayaa waxaad nooga jawaabtaa xoolaha burcadbadeedda ma laga xajin karaa nooga jawaab su-aashani de waa su-aalo caruur dhalinyara maxkamad la saaraya sameyaa maqan inada saxiixiraha la rabaae ka warrama haddaan dhaha ninkii su-aasha soo keenayoo gacanta taag calaa kulli xaal horey baa su-aashan ii weydiiseen horeyna waan uga jawaabay jawaabtii aan ku soo celin xoolaha budhcadbadeedu waxay ku xidhan tahay cidda laga qaatay ciddaa hadday cid xarbi ah oo gaal xarbi oo muslimiinta xarbi ka dhaxeeya uu yahay ee banaanka hadii laisku aro waa la isboobayo xoolaha waa la kala xoogaye bad hadii la helo banaan kama duwana birta in la aslo wixii xoolaana meeshii laysku arkaba la kala boobo bugaal xarbi ahaa kii banaanka ay kuu banaanayd xoolihiisa inaad boobto oo aad xoog kaga qaadato hadday bad galaanna waa un sideedii xukumkii kii laakiin aanay kuu banaanayn oo ama muslina ama gaalaan xarbi idinka dhexaynina xoolahaa laga boobayba banaana waxaa soo hartay yaa ah yaan ahayn ee dadkii kale yaqaana baa loo diri ama ninkeeda meesha raba in hadha wa ka daba yimaadaan mageli sooraha qaarkood hoos baa looga hadlaaye fagaashir looma unsiyo wey gacmo geerti hoos baa loo dhaqaaye ka daaye sawirada sawirada tee saraha ah oo baasaboorada lagu qaato xaalkeeda ka waran baabu daruuraad bay u bannaan tahay nooca sawirada dadkii kuwa lacagaha iyo kuwa aydhiyada kuwa saasay u bannaan yihiin ka waran lacagta ay qaataan ragga kubadda ciyaara ee islaamka ah lacagahan kubadda ciyaarta lagu qaato dhammaantood xaaraan weeye ciyaarahan waa ciyaarihii nusuustu ay sheegtay baail inay tahay muxaadarada sharaxaadmamal ka jeediyey koobkii hore adduunka sanadkii hore markuu socdaan u malaynayaa dib ugu noqo sanadkana way soo socdaan kolaba bigyaha soo socdaan u mar kalena waa ka hadli doonaa dahab ayaan dayn ku qaatay markii aan daynta iska guday kadib ayaan ogaaday xaaraannimadiisa ee dahabkaas dahabkaa dhib mala waada haysan kartaa wixii qalad kaa dhacay ilaahay dembi dhaaf weydiiso waxaan ahay arday barta diinta waxaana halkan igu biila walaalkay oo ka shaqeeya qaad qaraabo kale oo aan aadana ma garanaayo maadaama qaadku xaaraan yahay maxaan sameeyaa wareedhahay ninkaa diinta baranaya xoolaha xaaraantaa ah, ilaah intaa ka yaabtaan ninkaa ka kaafiya oo ha laydinka hela dad intay masaajka yimaadaan ninkaa mas-uuliyaddiisa damaanad qaada adiguna masaajidka iskaaxa ah ka khayr badan baa ilaahay ku siinayaa qofkaasoo kaleeto qof muslimoo wanaagsan waayi mayse laakiin ninkii diin baranaya gaar ahaan inuu xoolo xaaraana ku barto u cunaay arrin wanaagsan ma aha daruuro hadday gaadhee dabaabu daruuraad way kugu bannaanaan qabrigii nabi ibraahim xagee ku yaalaa qaar baa waxay leeyihiin wuxuu ku yaalaa maka been weye maka kuma yaalo ibraahim alkhaliil qabrigiisi waxaa loo badinayaa ardu filistiin inuu ku yaalo waxaa loo badinayaa magaalada khaliil la yidhahdo inuu ku yaalo wax yaqiinaya rasmi oo la taaban karoo la hayana ma jiro baagaasaa loo badinayaa way aahaartii riwaayadka taariikhiga u badan yihiin laakiin meel cadow ku yaala ma laha wax xukum sharci oo diinadoo kaaga xiran qabrigiisana ma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 xaj ha noqoto ama cumro ha noqote waxa looga baahan yahay dharkiisa iyo labiskiisa inuu ka bedelo marka wuxuu yihi wayatajaradu rajulu ninku waxa uu iska dhigayaa raggii weeye dumarka ma aha cinda alixraami marka uu xiranayo xaj ama cumro xiranayo min almakhiiti dharka tolan ee la xirtuu iska dhigaya kadib wayalbasu wuxuu xiranayaa isaaran hoosgunti iyo waridaa-an go' la huwadiyo garbaha la saarto abyadayni oo cadcad halkan mualifku saddex mas'aluu ku sheegay mas'alada koowaad waa raggay gaar ku tahay saddexda masalaba raggay gaar ku yihiin iyadoo qaarkood faahfaahsan tahayna fasalka dambaa lagaga hadli doonaa inshaa allahu tacaala waxa uu yidhi qofku markuu xaj iyo cumro xidhanayo dharkiisii kuma xidhan karo lama ogolo dharka la yidhaahdaa makhiidka oo dhan makhiid waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo qaabka xubin xunu u samaysan yihiin loo tolay oo u samaysan baa la yidhaahdaa waxaan la xidhan karin shaati waxaan la xihan karin funaanad waxaan la xihan karin jaakad waxaan la xihan karin qamiis sarwaal iyo kastuum baan la xihan karin sideedaba dharka xubnaha qaar loo xidho ama xubnahoo dhan hal maroo isku taallo ay wada xirtaan oo xidhashadaa u samaysan oo isku tolan lama xidhan karo si kale haddii loo yidhaahdo qofku waxalaalay wixii aan laba go ahayn wuu iska daynayaa macawistu ma baa mise ma aha oo masalada mutaakhiriinta fuqahadu markay soo baxday isku maandhaafeen gaar ahaan fuqahadii shaaficiyadu isku maandhaafeen wey maadaama ay tolon tahay sina waa u tolon tahay sina uma toloo xubnaha jirka sida sarwaal iyo shaati iyo qamiisya lamid maaha haddaba raggii laga bilaabo madaxooda ilaa lugaha laga gaaro dharka xubnaha iyo qaabka samayska bini aadamka loo diyaariyey qayb ka mida lama xihan karo madaxa koofiyaddii baa ka mida iyo waxyaabihii madaxa la gashanaya oo dhan lama ogola lugahana sokisyadii iyo khufaynkii baa ka mida iyagana lama ogola maalinkaas laba go' baa lagu ogolyahay sidaa darteed buu ku labeey yihi wayalbasu isaaran waridaan taasuu xihanayaa go' laba goob buu xihanayaa midna hoos buu ku guntanayaa midna kor iyo garbuhuu saaranayaa lama diidana jirkaaga inaad dado ood qariso waxaan madaxa ahayn iyo wejigaoo laysku haya saynu arki doono insha allahu tacaala laakiin waxaa la diidan yahay dharka noocaasa ah ee hore inaad ku dadaa la diidan yahay inaad madaxa koofiyaddii loogu talagalay in lagu dada aada ku dado ama mid yar ha noqoto ama koofiyad weyn ha noqoto laabtaada inaad qarisa lama diidana laakiin qamiis iyo shaati iyo jaakad iyo funaanad baan la ogolayn hoos inaad cawradaada qarisa waaba waajib laakiin sarwaal iyo kastuum baan la ogolayn iyo qamiis dheeroo hoosu lelmada waxa la xirtaay waa laba go badanaa soomaalida ma dhibto laakiin ummada waxaa jira weligoodba go-aan xiranin xajka markay yimaadaan marka ninkii tagay cumrada rafaad iyo mashaakil baa ka haysta biinan baa loogu dhadhajin markuu xajka gelayo baa xajka si hatay garabka loo saaran lahaa baa la isugu qaban biinan baa loogu dhajin saasuu ku seexdaa uu ku soo toosaa hadduu iska furo ma xidhan karo mushkilad baa haysata marka marka haddaba xajka waana meel dad badan ummadoo dhanna isugu timid hawl iyo camal badanna la qabanayo finaanadiya kastuuna aan ragi qabin weeye dadka qaar baa waxa laga kari waayey ilaa og baarakasto gasiiyo inuu yihi meesha ceebteeda waxaa loogu talagalayba xajkaba inaad ishalmaanto looguma talagelin nin maalintii oo dhan cibaado ku mashquulsan iyo habeen inta yara uu seexanayana yar indha guduudsanaya iska warqabaa loogu talagalay inaad isbahalmaanto isdhigtaba looguma talagelinba xajkiisiisaba saa darteed baa khaymadan iyo teendhadan intaasoo ruux baa dhex jiifa da garabkaa la ysku hayaa lugaha isdhaafsan si fiicana isu ilaalisaa la rabaayo waxoogaa markaa indhaha guduusataba aada soo kacdood iswaardiyeyso markaa dikrigii iyo adkaarta qabataa la rabaa yaabuu ku yidhi ishalmaan haddunbaa huteello laga dhigayo sariir iyo bustayo u waaweyn la sameeyeyo ilaa akhirihi amaa labada go ee la xiranayaay midabkay doonaan bay noqon karaan nin walibana wuxuu heluu xiran karaa maadaama laakiin guud ahaan dharka cadcadi uu ka fadli badnaa oo nabigu horey u yihi ilbasuu min iyaabikum ilbayaad fa inahaa min khayri iyaabikum ama khayru iyaabikum riwaayadka qaarkood inaad cadiin ka dhigtaayo way fiican tahay hadda dadkii laakiin waxay noqotay sawir waxaa soo baxaya wax cad waxaan ahaynba xajiguusan ku ansaxaynin hadda waxaan u malaynayaa xujayda laba go-oo madmadow qofkii dhex qaata in lasoo wada fiirin labadaa go-ee cadcadunbaa meel walba yaalla sunnadii way waafaqsan tahay laakiin hadday ka dhalato hadday arrintaasi ka dhalato inaan wax kalaba bannaanayn arin sixid iyo mararka qaarkood midaba kala qaadasho mudan way tahay intan waa ragga eshiya marka laga yimaado waxaad arkaysaa dumarkiio marya cadcad loo soo xihay iyaga laftooda cadiinkii loo soo xiray laakiin dumarku maro kastoy qaadan karaanba kalarka iyo midabku sidiisaba rag iyo dumar midna shardi maaha intaa markuu ka baxay muxrimku waxyaabaha xaraamta ka ku xijisiiyey markaasuu yihi faslun maxduuraat lixraam buu ka hadlayaae wayaxrumu waxaa xaraamkaa cala almuxrimi qofka xajama cumro xirtay cashratu ashyaaa toban arimood baa xaraamka ah oo qaarkoodna nasan ay xaraam u tahay qaarkoodna qiyaasan ay xaraam u tahay sideedaba culimmadu waxay yidhaahdeen maxay sababay ama xikmadda ku jirta maxay tahay ee sharcigu inuu xaqiijiyo uu doonayo marka qofka waxyaabaha qaarkood intuu ixraamka ku jira laga xaraantinimeynayo oo tobankan lasoo sheegay ah intii laysku raaciyo inta laysku qabtaba culimmadu waxay ku soo ururiyeen in qofkan xaajiga iyo ixraamka galay la doonayo in la xasuusiyo inuu camal weyn galay naftana laylis iyo tababar ay gashay la baraya nolosha adag iyo raaxaysiga inay ka tagto saa darteed xajka raaxa ma taalla xajka nolol adag baa taalla hurdadu waa ciriiri cuntadu waa zaxmadu waa ciriiri musqulihii waa saf dheer iyo ciriiri gawaaridii iyo gaadiidka la raacaya waa ciriiri iyo saf iyo qub iyo qac saa darteed iyadoo gawaari iyo wax walba hadda la sameeyey xajka ninkii isagoon cidna la murmin oon la dagaalamin ka soo nabadbaxa waa nin nin ka tegey maanta jamaraad baad tuuranaysaa waa lagu riixi kii aad ku dhacdayna feerbu kugu soo riixi inaad dagaallanaa gaari marka gaarigaad fuulaysaba inta lagu qabto halkaa lagu istaajiyaa lagaa fuuli adoo meel cunto saf ugu jira baa horay lagaa geli oo tii aad qaadan lahayd baa lagaa boobi mashaakil kuwa koox isku xidhan baa ku soo mari oo markaasaa garabka lagugu dhufani marka adiguba dhanba waxaa acsaabtaada kiciyaa meesha yaalla hurdayaraan baa taalla cunto ciriiri aa taalla musqulo ciriiri aa yaalla waxaa yaalla socod iyo lugayn iyo khaymad iyo teendhooyin la farfadhiya carafoo kalaa taalla arrinta sidaasa meeshan raaxo looguma talagelin waxaa la rabaa nafta adduunyadu say cumar uu dhihi jiray ikhshaw shinuu fa ina anicama laa taduum nolosha adag naftiinna bara nicmadiian raaxadaad maalin waxoogay haysato weligaa ku jiri maysa saad maanta u dhareegsantahay waad berri qaxi saad xoolo u sahay haysatana waad xoolo beeri naftan ha loo sii tababaro ha loo carbiyo inay nolosha adag qaabili karto xajka adaba waxaa lagu barayaa waxay yidhaahdeen wax kastaoo raaxaysia ah inaad ka fogaato raaxaysigii in laga fogaado naftana nolosha adagee oo cibaado la socota lagu tarbiyeeyo intaa marka la yidhaahdo waad garan kartaa wax badan baa ka dhalan inaan raaxo lagu talagelin marka la yidhaahdo ninka culimmada ee faqiiha wax kastaoo aan nas sheegin laakiin raaxaysi u muuqda iyo faakihaysi u muuqda waa xaaraan buu lagu dhihi fuqarada badankoodna way isku raacayaan waxay isku afgartaan inuu waxaan raaxaysi u badan yahay waxaa inaan la ogolayn sababtoo hadafkii iyo xikmadii iyo qaayadii lalahaa baa waxaani aan la socon karin oo ka hor imanayaan markii sidaa la yidhaahdo waxay yidhahdeen waxaanu nidhi sidaas xikmadaas xadiid baan haynaa xadiidkaasina wuxuu ah xadiid abi hurayra radi allahu canhu waardahu an xadiid saxiixa culamada qaarkoodna waa xasan ay leeyihiin xadiidkaasaa wuxuu ahaa ilaahi subxaana wa tacaala nabigu inuu yidhi ina allaha yubaahii malaa'ikatahu cashiyata carafata biahli carafa ilaahay maaga maalinta gelinka damba carafo la joogo malaa'igtiisa wuxuu ugu faanaa addoommadiisa carafo taagan markaasuu wuxuu yidhaha unduruu ilaa cibaadii addoommadaydi eega faqad atownii shucsan gubran iyagoo madaxoodu basaasan yahay jirkooduna boodh badan yahay bay yimaadeen waa dad safar soo galay oon fursad u helin ay ku saliidaystaan fursad ay ku shallaystaan maynan helin cadar looma ogola labadaa maroo isku fursada isaga dhaqaan ma haystaan diif iyo basaas iyo safar baa ka muuqata halkaa nolol adag inay ku ammaanan yihiin basaasta iyo diibtaa ka muuqata inay ku ammaanan yihiinoo iyada lafteeda la rabaad ka garatay yihahdeen atowni shucsan gubran intaaba la rabo oo baqsadka uu ka mid yahay taasi baad u garatay ilaa ammaanta iman iska raaxaysanayo guryo qusuur iyo daara ka soo toosayoo intuu iska soo qabaystay oo saliid iska soo marsaday dhalaalaya maaha ninkaa ninka rabbi ugu faanaya carafo laga doonayo carafo ninka laga rabo ee halkaas soo gelaya waa nin basaasan oo madaxii aan shallaysanin oo boorkii ka muuqdo oo dharkii ka wasakaysan yahay wey atawnii shucsan kubran halkaasaan ka garannay dhaheen waxa lagu ammaanaya waa tarku tarafuhi raaxaysiga iyo nasashada iyo in layska daayo mar hadday sidaas tahay waxyaabaha soo socda adigoo arintaa miisaan iyo qiyaas kuu tahay waxyaabaa soo socda akrisa daba kow dharkii sida xubnaha u tallaayeen hadda mardhow ka soo sheekaynay in la xirtaa xaraama oo sida qaabka xubnaha jirka loo sameeyey wa taqtiyatu ra'si madaxii in la daboolaa xaraama min arajuli ninkii iyo walwejhi wejigii inay daboosho min almar'ati haweentii wa tarjiilu shacri timihii in la shanleeyaa xaraama ah bay yidhaahdeen wa xalquhu timaha in la xiraa xaraama ah. wa taqliimu ladaafiri cidyaha in layska guraa xaraama ah. waiibu cadarkiibaa xaraama wa qatlu saydi ugaadh la dilaa xaraama wa caqdu nikaaxi la mehersadoo la guursadaa xaraama walwau in rag iyo hawaan isu tagaan baa xaraama iyo wlmubaasharatu inay jirkoodu istaabto bishahwatin shahwo iyo damac uu isu taabto istaabasho alaab la kala qaadanayo wax la isu dhiibayiyo laba diidana wuxuu ku leeyahay tobankaasi waa xaraam tobankan in nusuus sheegtayna way jiraan in la ilxaaqiyoo lagu darayna way jiraan waxyaabaha aan nasku sheegin waxaa ugu waaweyn waxaa la yidhaahdo tarjiilu shacri timahoo la shanleeyo taqliimu ladaafiri cidyahoo la guro labadaa nas kuma sheegin inta kale laakiin cumuuma nusuus baa sheegtay lubsu bakhiiti nabiga ala slam waxaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu min athiyaabi qofka xaj iyo cumro xirtay dhar sidee abuu ah xihan karaa maadaama dharkuu xihan karee loo ogol yahay uusan xad go-an lahayn laakiin waxa xaaraamta kii ay xad go-an leeyihiin waxaabi xaraamta kaa ah buu sheegnay alaam markaasuu wuxuu yidhi dharka ha xihanina min alqamiis qamiiska laba labadaba waa loo isticmaalaa kan dheerna waa loo isticmaalaa shaatiyadana waa la yidhahdaa way soo gelayaan waxayda kaloon xiranin buu ihi cimaama cimaamaddu waa tan loogu talagalay asal ahaan madaxa in lagu duube madaxa lagu dadayo walidaalika wuxuu yidhi waxaa xaraama taktiyatu rasiga saan arki doono wala saraawiilaat saraawiishu hoose la xirtana mid gaaban iyo mid dheertoona iyo mid kore iyo mid hoosatoona isna yaan laba xiranin walal baraanisa baraanis waxaa la yidhahdaa dharka koofiyadda ku dhegan leh ama dhammaantii ha isku yaalla sarwaal iyo shaati iyo koofiyad isku dhegan ha noqdo ama jaaket koofiyad wata ha noqdo kuwaasaa baraanis la yihahda marada uu jaaket ugu gaaban yahay jaaket iyo sarwaal wada isku shaati iyo sarwaal isku yaallan ugu dheeryahay laakiin madaxiina uu ku yaalo madaxii wata burns la yidhahdo branis walal khifaaf sokosi sokosiyo iskaalshooyina lama xihan karo ama sharaabaad ta dambaa la soo reebay khufaynkay xihan jireen midkan adagee haraguu ahaa ilaa axadun qofka laa yajidunna calayni laba kabood waayoon heli karinba maahane falyalbas ilkhufayna ha iska xirto walyaqtacu maaha ka gooyo asfala min alkacbayni labada anqo wixii ka hooseeya waxaa kaloo la diiday xihanina dharka zacfaraan iyo walas dharka cadarka la mariyey iyo waxyaabaha ududgoon la mariyey isnaha xiranina iska ilaali haddii cadarkii lagu diiday iyo waxyaabahii udgoonaa oo lagu diiday dharkii lagu raaxaysan jire lagu xaraagoon jiray laguu diiday oo lagu diiday timihii haba wasakaystaane inaad xirto ama aad jarto halka inaan raaxaysi lagugu talagelin waad aragtaa bay yidhahdeen haddaba waxyaabaha xaraamtaa waxaa laga soo reebay qofkii kaba waaya laakiin khufayn haysta intuu aan qawyada labada lafood inta ka hoosaysa ka gooyo ha iska xirto saasa xadiidka ibnu cabaas ku asaxay jamhuuru ahli lcilmina ay qabaan ninkii sarwaal haystoon gooba heli karin wuxuu ku gatana makiya meelahaasuu degan yahay xajka wuu aadi karaa dadka wuu raaci karaa gaar ahaan xilligan gawaarida waaweyn ee raashinka iyo cabitaanka ay iska taagan yihiin meel walba ee dadka loo qaybinaya kuwaana intuu kaag dhowaado ma iska xajiyi karaa ha riwaayadka qaarkoodba waxay yidhaahdeen qofkan izaar wuxuu hoos u guntada heli karin sarwaalkiisa ha ku xajiyo waa qof daruuro loogu ogolaaday laakiin maalinkaad go hesho ama aad kaba hesho khufayki tuur sarwaalkiina iska bixi fuqahada qaar baa waxay yidhaahdeen sarwaal mooyeen haddaadan wax kale heli karin sarwaalkiina aad jeexjeexdood isu furto wey ood sidii go ka dhigto qowlkaana waa qowl daciifoo aan sugnay aan sal weyn lahayn wey ko waa midda makhiidkii wey wa taqtiyatu ara'si min arajuli ninku madaxa inuu dado iyadana xaraam weeye laba labadaba waa laga qaatay marka koobaadi markii cimaamadda la xaaraantinimeeyey cimaamadda la yaqiinay xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam teenan madaxa la hagoogta ma cimaamaha waxaa la yidhahdaa min camama ara'sa buu ku duubay tan lagu duubay baa la yidhahdaa cadabadii iyo sayn hal ama muxanaka ha noqoto halkan ha kalalmato sida shanaaqitada ay hadlaa hadda isticmaalaan wadanka muritaaniya la yidhaahdo ama yaanay lahaanin wax kastoo madaxa lagu duubo bay cimaamadi ahaan jirtay waa la guntan karaa iyadoo kale garbahana waa la saaran karaa laakiin madaxa cimaamad lama ogolo madaxa lama duubi kara weeye haddaad cimaamada iska dhigtood koofiyad ku bedasho isku mid wey qadar intee la eg wax kastaoo curfan la yidhaahda madaxii waa la daday baan la ogolayn kadib fuqahadu waxay suu khilaafayaan masxu ra'sigii baabulwuduu miqyaaskii iyo qadarkii ay haysteen ma qadru dirhamba ma wixii lagu magacaabi karaa ma qadru rubci xanafiyada halkaasaa la kala jagacsani madaxii ma dadi karta waxaa kaloo laga qaatay ninkii hashiisa ka dhacay xadiidkii imaam muslim warinaya ibn cabaas nabigu wuxuu yihi walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa hadadina qiyaamada isagoo labayk allaahuma labayka leh baa lasoo soo saari madaxa daditaankiisa markii ninkii loo diiday waxa la diidan yahay waa wax curfan iyo caadatan loogu talagalay in madax lagu dado ama adiguba madax ku dad aada uga qasaday oo madaxa taabanaya wey laakiin wixii aan madaxa taabanaynin ee ka koreeya ama dhulka ha ku taagnaada sida guri iyo khaymadaha waxa la midka ah iyo gawaarida la gelayo ama gacanta ha lagu hayo tadallulka iyo dallada iyo hala yidhaahdee wax dhiba ma laha waxaasoo dhan inaan dhib lahaynna waxay ku sugan tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii umulxuseyn ee imaamu muslim warinayey waa kay tiri nabigaan la xajiye xajatulwadaac markaasaa waxaa arkay isagoo usaami iyo bilaal la socdaan waxaa arkay midkoodna hashii nabigu saaraabuu hayay midna maruu korkiisa saa ugu hayo qoraxdu kaga ilaalinayey haddaba marada nabiga korkiisa qoraxda lagaga ilaalinayay madax baa la daday ma noqonin walidaalika dalladna waa qaadan kartaa maro aad qori gelisayna waa isaga dhigi kartaa gurina waa geli kartaa gaadhina waad geli kartaa taandha iyo khaymadahana waad gudahooda waad geli kartaa qolyaha shiicada laakiin baabuurtu waxay dhaheen annaga iyo ilaahay xajka naloo dhaxayn maayo haddaad xajka adoo tegay aragta baabuur la saaran yahay oo korka go-an shiicay itnaa cashariya wey qolo kale maaha baabuurtooda dhan korkaa go-an allahuma darawalka marka laga reebo qaarkoodna darawalkao go-ana arkaan u malaynayaa ma hubo haddaba waxaa la diidan yahay waa wixii madaxa saarnaa ama madaxdan loogu talagalaye ma aha wixii la harsanay iyo guri la gelay iyo gaari la hoos galay ama la dhex fadhiistay dhib ma laha ninkii madaxa ma qarin karaa la yidhi wejigiina wejiga ma dadi karaa fuqahadeena shaaficiyadu waxay qabaan haa wuu dadi karaa laakiin culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen ma dadi karo sababtoo ah laba labadaba waa u niri bay yidhahdeen xadiidkii ninkii hashiisu ay tuurtay riwaayo muslim wariyo waxaa jirta ah walaa tukhamiruu ra'sahu walaa wajhahu madaxiisa iyo wejigiisa midna ha dadina haddii loo daliishaday madaxa in la dada inay xaaraam xadiidkan wejigana ha loo daliishado daliil labaadna waan haynaa bay yidhahdeen daliilka labaad waxaa weeye haweenkii waxaa la yidhi wejiga ma qarin karto iyadoo wejigoodu ama fitno keeni karo ama asturkeeda looba ogola ninkii xaggee joogaa bay yihahdeen isagu raggii waa min baabi awlaa dumarkii haddiiba qarin karaa ayna qarin karin ninkan uu qarin karo iusan qarin karin waaba ka sii mudan yahay dhen in laga mamnuuca isaga laakiin fuqahada shaaficiyadu ma qabaan walwajh walwajhi lama qarin kara min almar'ati haweentii ah haweentu wejigeeda ma qarin karta iyadana oo nabigaa wuxuu yihi xadiidkii aada soo maraynee muxrimka wax xaaraamta ka ah walaa tantaqibu almar'atu walaa talbasu lqufaazeen waxyaaba gacmogashigana ma xiran karto wejiga niqaabka ku dheganna ma qaadan karto haddii wejigii niqaabkii ku dhegana aanay qaadan karin midaa wejiga ku dheganaynoo sida dalladii ama samaysan kartaa nacamhaa cinda aljamhuuri maadaama madaxa loo ogolaa hadday madaxa koofiyadda madaxa dheer iyo fooda dheer gashato oy markaa halkaa mare ka sii dayso waa la ogolyahay wax mushkilada ma laha niqaabkii wejiga loo sameeyey xirashadiisaa loo diidayey marada waxay isku hayaan culimmadu marada madaxa la saaro ee garbasaar ahaanta ah hadday iska soo lalmiso ina wejiga ku xihin iyadoon xihin ma la ogol yahay mise lama ogola halkaasa waxoogay muran ka taagan yahay laakiin haddii waxyar meelahan saarato ina wejiga taabanin waa la ogolyahay wax mushkilada ma laha taas waxba ha istinkaarin jamhuurfuqahaa waa ogol yihiin minhum shaaficiyi qolada waxay leeyihiin niqaabku waa wax ku xiran xirnaanshaha la diidan yahay hadday khimaarka intay saarata soo lalmisa dhibmala caaishana radia allahu canha ardaha waa kay leedahay annagoo xujaya markay ragguna soo maraan nabiga nabigii la xajaya xajatulwadaa wey maradaan sii dayn jiray te wejigay kusii dayn jiray wax fidyaana bixiya lama dhixin wax dembi aad gasheena lama dhixin marka gabdhuhu wejigooda way sii asturi karaan laasiyama haddii fitan laga baqo ilaa xajka dhexdiisa nabiguu taagan ala salaam oo waxyaabaha qaarkood dhici gaareeno alfadl ibna cabaas iyo gabadhii waa kii dhabankii nabigu qabtay kala jeedinayay meelaha waxyaaba badan baa ka dhaca xaj baa loo socdaa maxaa loo samayn haddaa laga yaabaayo haddaad arki lahayd kacbada tawaafkeeda dad wax jeeb siibaya maada la yaabteen fitan baa ka dhici haddii lagu yidhaahdo haddaba markale iyadoo carafo laga soo gadoomo musdelifo la daalan yahayoo la baryey oo saacad iyo badh la soo socday maantao dhanna carafo la taagnaa kuwa manqasyada watee xujayda xadaya shilimaadka iyo dukumentiga ka guranaya farqahooda haddaad arki lahaydna maadan la yaabteen ummad baa isugu timid meeshan wax walbana waa suuragal anu ma arag goobjoog maahan ahayn kuwa jeebsiibka goobjoog baan ka ahaa iyagoo la qabqabanayo kacbada awaafkeeda laakiin waxay ii sheegayeen rag inay dumar kufsadaan isku dayay awaafka kacbada lagu jiro awaafka kacbada lagu jiro marka meeshan fitan baa iman kara ummadana qaar aafaysan lagama waayo intaasoo ummada markay isu timaado qaar aafaysan laga waayi maayo haweenta haddaba wejigeeda ma qarin karto qarin marada iyo niqaabki iyo wixii rasmigaa kuma qarin karto wa tarjiili shacri timaha in la shanleeyo laba wejba way u deliishadaan fuqahadu markii timaha lama shanlayn kara laleeyahay marka koowaad waxay leeyihiin timaha in la jaro ama la xiiro lama ogola wayna inoo iman doontaa shanladii timihii basaasnaa haddii la shanleeyana waxaa dhacda in badan inay timihii go-aan oy jarmaan baa dhici karta si aynan timihii u goyin oo wax timihii xeeritaan iyo gaabin iyo timihii goyntoeda la ogolayn aadan ugu dhicin shanlaynta iska daa taa waa midda koobaad mar labaad waxay leeyihiin shanlaysigu waa raaxaysi iyo faakihaysi wey ninka xaj iyo cumro soo xirtayna faakihaysi iyo raaxaysi laguma talagelin xadiidka abi hurayrana waa kii ahaa atownii shucsan gubran iyagoo basaasan oo timihii isku dhexyaacsan yihiinoo boor badan bay i yimaadeen tibihii inaad marka maqsadkii iyo xikmadiiba ma aha saa darteed maalinkaad xirata mina allaxalabeykaa tiraada yoom sideedaad ilaa maalinka tobnaad laga gaara madaxaaga shanlaha taabsiinin bay yihahdeen waas haddii shanlada ah, ciddo shaaficiya iyagu sida badan inay go-aan timaha looga baqayo wey laakiin timo yar hadday yihiin basanle ilka waaweyn marmarisan waxba goynaynin dhib uma arkaan taan laakiin saasay ku cilayeen waxalquhu in la xiirana lama ogolo nasulqur'aan weeyo walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla madaxayaan la xiirin ilaa halkeedii uu gaaro waxaana inoo iman doontaa haddaad xiirta ama timihii goyso in dam iyo xooneef la qali iyo soon iyo waxyaabo kafaara guda in lagaa doonayana way inoo iman doontaa dimaada fasalka soo socda insha allah markaynu gaarno wa taqliimu ladaafiri ciddiyaha in la guro waxay yidhahdeen ciddiyahoo la guraayi laba labadaba waa u nidhi arrinkaas marka koowaad tarafuh baa ku jiro shucsan khubrantii ma aha diif iyo tabardarro inay muuqato iyo basaas bay ahayde nin cidiya gurtay waa nin xaragoonaya oo tamashlaynaya yidhahdeen tamashlaynaya looguma talagelin marka labaad timaha waxaa loo diiday inta aad muxrimka tahay ead ka gaaraysa taxallulkii xubnaha jirkaagu siday ahaayeen inay ahaadaan baa la rabaa saa darteed qiyaasan calaa shacri timaha yaan la goynin sideedoo kale cidiyaha yaan la gurin oo markii xilligan la joogo timaha iyo cidiyaha wax calaaqa iyo xiriira gaara ka dhexeeya waxay yidhahdeen haa nacam oo maxay tahay xaggee ka keenteen xadiidka umu salama soomaalan arag qofkii dilxija ay u soo gasho kowdeeda oo udxiye inuu gowraca doonaya jirkiisi iyo diyihiisi iyo xawdiisa taaban soo laba dhih haddaba waa dilxijadii lafteedii ninkan waxaaba la yidhi udxiyaad rabtaaye laga soo bilaabo kowda bisha ilaa tobanka annana waxaan idhi sideedda ilaa tobanka laba maalmood keliya weeyaba duhuradii ka bilow haddaad rabto maalinka sideedaad duhuradii maalinka tobnaadna jamaraadkii tuuratae cidiyahaaga guroo timahaga xiro laba maalmood halkaaba maadaama la isku xiray maadaama udxiyo ay tahay udxiyadana maqaamkeedii hadyiga uu gelayo adna mowqicii xajka aad joogto yowma alakbari kugu soo socdo sidaasoo kaleetaan uga qiyaasanayo qiyaaskayga taasaa wej u yeeshay bay yidhahdeen fuqahada shaaficiyadu laakiin nas gaara ma laha waiibuba xaraama in cadar iyo la ismariyo nabiguna ninkii hashiisu ay dishay calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi walaa tuqaribuuhu iiban cadar ha marinina meydkasoo kii xanuud iyo waxbaa la marin jiraye ninkan ha taabsiinina qofka muxrimkaana iib inuu marsado markuu xirta xajka kadib lama ogola lidaalika nabigu ala sl wuxuu samayn jiray inta aanu xiranina waa marsan jiray markuu yoomka tobnaadi taxalulka koowaaduu xalaal noqdana cadar buu marsan jiray inta udhaxaysa ma taaban jira nabigu sal allau alah ali wasalam wuxuuna yihi khuduu canii manaasikakum saasuu amray dadka aniga qaata wa qatlu saydi ugaadh in la dilo marba haddaad xaj iyo cumro xirato ugaadhu hadday agahaaga ku riganayso ama ay kugu xoqanayso inaad disha lama ogola arrinkaasi soomaalida badankeed iyaga culays weyn kumaaha ugaadha inay iska daayaan laakiin caalamka carabtu waxay ahaan jireen xilligii nabig ala slam dhaqankooda ilaa hadda uu yahay ugaadha aad bay u jecel yihiin maalmahay fasaxyada iyo dalxiiska yihiin waxay dalxiis u tagaan inay ugaadh aadaan oo sagaaro iyo bakaylaiyo la ceyrsado innaga laakiin soomaalida ugaadha wadankoodii ka badatay waxaad moodaa caail mustakbir baad moodaayo ceebbuuba u arkaa waa xayawaanka la xalaaleeyey intuu soo qabsado mid inuu cuno ilaahina qur-aankiisuu ku xaraameeyeyo wuxuu yidhi ha u dhowaanina ugaadha xurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruman markaasaa bal ilaahay ku imtixaanay saxaabadii ugaadhay jeclaayeen bal ilaahay dartii u daayaan yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum اllaahu bishayi min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allaahu man yakhaafuhu biاlgeyb waadhay jeclaayeenee ka carari jirtay baa markay xajkii xirteen unbayba isaga soo geli oo way ku xoqan oo garabkay ku dhufan gacanta haddaad saa u lacday waad gaartaa waran iska badaaye ta ninkii uu jeclaana waata ku xoqanaysa waxaa loo imtixaanay ilaahay waa ka badbaadiyey sidii reer bani israa'iil yowmu sabti kalluunka loogu imtixaanay kalluunkii ay raadinayeen xunba <clears throat> xilligii laga xaaraantinimeeye buu banaankiis wada keeni way ku dhaceen marka iyaga uman baa ku halaagsamay saxaabada nabigana cas ilaahay baa ka badbaadiyeyo intay xerada ugu soo gashoy ku xoqatay waxoogay garabkooda martay o taataabteen baynan juuqu dhihin ninkii juuqu dhahana waynao iman doontaa waxa laga rabo ugaadhaasi ama fil xilli ha noqoto ama fil xarami ha noqoto wa guurkiina waa xaraam meher in la galo oo nabiga ala sl laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu isaga wax looma meherin karo ma guursan karo isna wax ma meherin karo weli kama noqon karo midna lama ogolo bal intaa ka badan xadiidku wuxuu ku daray walaa yakhtub mana weydiisan karaba xataa gabar baan idinka rabaa iyo gabadhii halaysiiya ma dhihi karo adigana gabadhii si lama dhihi karo ma mehersan kara waxna ma meherin karo isagana saa darteed ma asaxayo waa xadiidkii saxiixeynka cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu wa ardaahu baa xaraama ah. rag iyo haween gogol in la isugu tagaa xaraam ah ninkiiyo xaaskiisa waa wada xajiyi karaan laakiin xiriir gogoleed lama ogola mar haddaan la ogolayn qur-aankaa sheegayo faman farada fiihina alxaja falaa rafata jimaac lama ogola walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaji waxaa kaloo xaraama walmubaasharatu in la taabto bishahwatin macnaa jimaaca iyo xiriirka gogoleed iyo gogoldhaciisa iyo horudhaciisa iyo wixii saansaankiisa laba lama ogola intaa muxaramaadka ah waxaa ugu weyn xiriirka gogoleed iyo aljimaacu baa ugu weyn walidaalika ba wax kasta oo isaga keenayey ama si dhow iyo si dheer xiriir ula lahaabaa la xaaraantinimeeyey istaabashadii waa la xaaraantinimeeyey kow waxaa la xaaraantinimeeyey guur inuu dhaco guurku markuu dhacayo wax la meherinayo de ninkii wax mehersadayna de islaantii cusbayd iyo waxoogay isagiiyo yadiiba xiisaa jira baabka waa la xiray qolada kale meesha timidna de reerka waxaa la yidhi markuu qoys aroos ka yahay reerka o dhan waa wada aroos dareen baa ku wada kici dadkiiyo qiro iyo xiisad bay leedahay iyana xirbaabkaas taa maxaad ka soo gaari meher isweydiisigii iyo kala doonashadii baan la ogolaynma gabadhaa isiiya waan ku siina iyo gabadha nasiibaa baan la ogolayn nasiib lama ogola oo waxaan la ogolayn meher inuu dhaco oo in la istaabtaan la ogolayn ninkii intaba soo dhaafa oo intaba soo gudba oo halkii ugu dambaysay ka hoyda ninkaasi dembi weyn buu galay wuxuu galay muxaramaadkana hal mid maahee koox iyo muqadimaad buu soo jiray alahay ninkaasi maxduuraatulixraam intay ku dhaceen dadkii kale wax ka duwan ciqaab ka duwan buu mudan yahay waana masalada utegi doona insha allahu tacaala wa fii jamiici daalika intaa la sheegay oo dhani alfidyatu baa laga rabaa wax furasho uu bixinayaa ilaa caqda nikaaxi marka laga reebo fainahu laa yancaqidumaa guntamayo ma asaxayo saas darteed waan kuu meheliye waan aqbalay war bilaasha dheh waad iska hadasheen waxba ma mehersamin waxna sidaa xalaal isuguma noqdaan inta xajka lagu jira muxrimiinta la yahay waxyaabaha kaloo dhan haddaad samayso iyadana waxaa lagaa rabaa fidyaa lagaa rabaa fidyadu waxaa lagu faahfaahin doonaa fasalka soo socdoo dimaa waajiba la yihahda fi xaji baa lagu faahfaahin doonaa laakiin asal ahaan culimmadu waxay leeyihiin waxyaabahan maxduuraatulixraamka ah waxna nas baa loo hayaa inuu dam ku waajibayo waxna qiyaas baa lagu keenay maxduuraat maxduuraatulixraamka madaxa oo la xiriyo timahoo la gooyo qur-aanka iyo sunnaduba way sheegeen oo nabig qur-aanka ilaahay waa kuu leeyahay waman kaana minkum mariida aw bihi adan min ra'sihi fafidya min صiyaamin aw sadaqati aw nusukin baa laga rabaa sidaan faahfaahinteeda utegi doono qisadii madaxiirkaa ah, ninkii madaxuu dhibayo oo kadib xiiro ama gaabiya tibihii gura waxaa laga rabaa fidya laga rabaa oo soon ah ama sadaqa ah ama xoolo la gowraca ah waxaa kaloo ahay xadiidkii kacab ibnu cujra markii nabiga loo keenay casal isagoo la wado oo jirta ka dareeraysa madaxiisa ay jirkiisa ku socoto nabigana horay warkiisa calaacalka loo soo gaarsiiyey waa ku yihi ma filaynin inuu dhibku kuu gaaray intan waxaan madaxa socdaa yaacaya maku dhibayaa haa wuxuu yidhi iska xir fidyadaana bixi maxduuraatulixraamkii mid saa nasan loo hayaa kuwii kalee maxduuraatulixraamka ahaana qiyaasan calayhi bay yihaahdeen walaa yufsidhu xajka ma fasaadiyo ma buriyo ila alwaطu fi lfarji maahane inay galme iyo gogoli timaado maahane xajku ma fasaado hadday galmada iyo gogoshaa timaado in waطiga iyo jimaacuu burinayaay min xayu اljumlati haddii uu yahay haddii uu yahay qabla alwuquufi bicarafata waa ijmaac fuqahada mashaahiirtoo dhan waa itifaaq yaanan ijmaac dhihine haddii uu yahay intaadan carafa istaagin xaj baad xiratay habeenkii baa mina la baryey goortaad musdelifo taagan tahay ama carafaba la joogayna soo dhammaanin baa reerkii isku fakaday xajkaa waa buray hadduu buray maxaa dhici waynoo iman doontaa insha allahu tacaala cinda jamaahiirina haddii qabla taxalul اwal ay dhacdo arintaas xajkaagii wuu buri taxalul awal maxaa la yidhaahdaa maalinka tobnaad carafo laga soo gadoomo musdelifo lasoo maro mina la yimaado maalinka tobnaad afar acmaasha kamida la sameeyaa jamaraadka in la tuurto timaha la xiirto hadyi la gowraco iyo tawaafkoo la sameeyo afartaa kaad rabtaad hormarin kartaa sida afdalka in si loo tartiibiyaba ha noqote ifcal walaa xaraja xadiidkii haway afartaa laba ka a haddaad samayso taxallulkii koowaad baad xalaal noqotay adigoon laba ka mida samaynin haddaad isku fakataan oo reerkii isku farabaxsadana cinda aljamhuuri xajkaagu wuu burayaa arrinkaa inuu saa u burayana waxaa loo cuskanayaa aaaar badan oo laga warinaya cumar caliy bn abi aalib abu hurayra cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cabaas cabdillahi bni camr bn caas aahaarta saddexdan cabdulaahi ibni cumar ibni camrin ibni cabaas aahaartaada sanadkoodu waa saxiixo wuu sugan yahay afarka cumar iyo cali iyo abi hurayrana waxoogay maqaal yar baa ku jira waxay yidhahdeen intaasoo saxaabaa wax khilaafayna lama hayo fa kaanat ijmaacan ijmaac sukuuti bay qaatiyeed halkaasay iyada ku xidheen bacda taxallul اwal markaad laba samaysa wixii ka dambeeya laakiin aahaartu waxay u badan tahay waxay u badan tahay in fidyo lagaa rabo oo aad dambaabayso laakiin xajkaaga asaxayo walidaalika fuqahada shaaficiyada saddex shardi ila hadda shaaficiyaynu nahay saddex shardi bay ku xidheen xajku markuu fasaadayo kow waa inuu qablo taxalul اأwl yahay laba waa inuu camdan yahay oosan halmaan ku dhicin saddex waa inaynan mubaasharo keliya ahayne xiriir gogoleed iyo galman rasmiga ah ay jirto waxay yidhaahdeen xataa haddii condom la isticmaalo yihahdeen markii galmadu dhacayso xataa condoms haddii la isticmaalo fuqaadii shaaficiyada hore ereygaa ma dhihin laakiin waxyaabahan hadda la isticmaale wiqaayaadka ay yidhaahdaan fuqahadii hore shan qarni ka hor bay ka hadleen oo masalaha shan qarni ka hor baa lasoo tilmaamayo waxay yidhaahdeen walow bixaa'ilin xataa haddii wax lagu duubo oo mar hadday galma timaado annaga jirka iyagu isma taabaninoo maraan ku duubay kaa saari mayso walidaalika masalada bixaailka waa masalo mashhuuraho fuqahadu ay ka hadlaan goorma eh, la dhihi kara goormuu qabays waajibaya goormay xaddu zinaa waajibaysaa haddii mara lagu duubo ninka waa dakarkiisa mara ku duubo qolo israacisa iyo kolo kala qaadoo ihahda may maradaan fiirinaynaa maradu ma adag tahay mise waa mid raqiiqoo khafiifaho dareenku uu soo gudbayo wey haddana waxyaabaha lagu duubo labadaa nooc wey kuwa dareenka soo gudbiye kuwa aan soo gudbinin iyagu markaa wax lagu duubay bay ka hadlayeeno kadib laakiin duubitaankii unbaa intuu horumar iyo horumar sameeyey ba waxaan hadda iskuulladii hay-aduhu ay qaybinayaan mu markii dambe gaaray ka asal mas'ale ahaan wax cusub ma aha laakiin qaabka ay u taallaan waxaad moodi masala naasila cusubo hadda ka hor aan jiri jirin fuqaraa shaaficiyadu waxay yidhaahdeen an yakuuna ilaajan walow bixaa'ilin xataa haddii wax lagu duubo xajka waa fasaadaya saddexdaa shari marka la helo waxaan ahayn waa dembi iyo fidya waajibaya walaa yakruju kama baxo minhu min alxaji dulfasaad xaj kugu fasaaday loogama bixi karo salaadda hadday kaa burto waad iskaga tegi laakiin xajku hadduu kaa buro waa dhammaystiri intii dadka u asaxayay samaynayeen waad samayn waana aahaartaa saxaabada ka asaxdaye waxaa la yidhi xajku markuu fasaado dhowr arrimood baa ka dhalan kow horta waa dembaabi waxaanaad gashay waa dembi marka labaad waa dhammaystiri isagoo fasaaday oon kaa ansaxaynin baad dhammaystiri oo ilaahay baa yidhi wa atimu alxaja waalcumrata lilaah lama kala qaadin hadday saxiixa tahay hadday faasida tahay midna saddex waxaa ka dhalan baa la yidhi inaad qadayso inay waajib kugu tahay waa inaad soo qadaysaa xajkii waa kaa buray inaad dhammaystirta waa waajib waa dambaabtay sanadka dambe inaad qadaysoo timaadana waa waajib waxaa intaa kuu dheer fidya kugu waajib iyadana an shantaasaa kuwiisu daba taalla xajkiioo fasaaday adigoo dambaabay adigoon hawshii ka fudaynaynin hawshii dhammaystiri adigoo hadhow soo xaji adigoo fidyo bixin waayo dembigii ugu weynaa maxduuraatulixraam baad gashay waman faatahu ninkii uu ka tago alwuquufu in la istaaga bicarafata taxallala bicamali cumratin buu ku xalaal noqon wa calayhi alqadaau baa laga rabaa walhadyu waman taraka rugnan rugni kaloon carafaayinkii ka tagana lam yaxila min ixraamihi ka xalaal noqon maayo xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado arkaanulxajigii waa laba qaybood qayb tadaarug la samayn karoo dib lagala iman karo iyo qayb wakti go-an laho hadday ku dhaafto aan dib lagala iman karin qaybta wakti go-an leh waktigii hadduu ku dhaafo aan dib lagala iman karin waa wuquufu carafa saa darteed wuquufu carafa nabigu waa ku yidhi alxaju carafa marna yidhi ninkii carafa istaaga saacata min leylin aw nahaarin mabiidka musdelifana wax ka soo gaara xajkiisii waa gutay markii loo yimid ee la yihi arintaasa dad soo daahay ay weydiiyeen cumar radi allahu canhu waxaa u yimid niman ay carafo dhaaftay markaasuu wuxuu yihi cumraysta iska xalaal noqda sanadka dambe soo xajiya hadyina keena asxaabo kaloo doorana waa laga wariyey warkaasoo kaleeto oo ibnu cumar iyo kayrkooda wax khilaafayna lama hayee waa ijmaac sukuutiga iska dhe sida nawowi uu leeyahy raxima allahu tacaala saas darteed rukniga carafa marba haddii carafo waktigeedii la dhaafay meel dib looga istaaga maalinka tobnaad oo soo istaagiyo maalinka tobnaad oo carafo tagaya lagu dhihi maayo waman faatahu lwuquufu inuu istaaga ninkii ay dhaaftay bicarafata maalinkii sagaalaad soo istaago taxallala bicamali cumratin buu ku xalaal noqon wa calayhi alqadaau walhadyu inuu qadeeyo hadyina keenaa laga rabaa waman taraka ruknan ay ruknan aakhara ruknan carafo ahayd ninkii ka tagana arkaantii hadday awaafulifaada ahayd de maalinkii tobnaad haddaadan awaafin ko iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo sadextobnaad baad awaafi kartaa oradoo awaaf ixraamkiina maba ka tegi kartid iyo niyadii waayo xaj iyo cumro kuwaba xidhminba haddaadan ixraamkii niyadii rugniga la imanin sacigii safiya marwo soomaa sida tawaafka wey maalinkii tobnaad buu ku seegay oran maalinka ko iyo toban iyo laba iyo toban iyo saddex iyo toban same saddex iyo tobankiibuu kugu dhaafay afar iyo tobankii baad gaartay samee arkaanta kale waa waxaa dib kala iman karto wakti go-an oo dhacaya aan ku xirnayn haba fadli badnaato oo wax la samayn karo saa darteed bu arkaantu carafiya inta kale ay kala duwan yihiinoo wuxuu ihi lam yaxila min ixraamii ka xalaal noqon maayo xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado waman taraka ninkii ka taga waajiban shay waajib ku ahaa lazimahu damu baa ku waajibaya waman taraka sunatan ninkii ka tagana lam yalzamhu bitarkihaa shayun kuma waajibo culimmadu markay leeyihiin ninkii waajib waajibaatulxaji a ka taga dambaa ku waajibaya damka faahfaahintiisu waa fasalkan soo socda iyo dhiigga laga rabo laakiin laba labadaba waa u dariishadeen aarna waa dariishadeen qiyaasna way dariishadeen walow qiyaasulcagsi uu yahay aarka waxay dariishadeen aar ibna cabaas ka sugan uuna asaxay man taraka nusukan facalayhi damun ninkii nusug acmaal inuu sameeye laga rabay ka taga dhiig baa laga rabaa inuu la yimaado taasi way deliishadeen qiyaasulcagsigana waay qiyaasulcagsi waxaa la yidhaahdaa masalada saa xukumkeeda haddii saa ciladaa la helo saasuu noqon haddii taa la waayana cagsigeeday noqontii wey waa qisadii waa qadiyadda uu tilmaamay xadiidkii wa fii budci axadikum sadaqa markaasaa waxaa la yati axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu calayha fiiha ajrun bashahwadaydii intaan gutoon dantaydii toogadaydii qunsado baan haddana ajir ka heli taa ajirka halkeeda nabigu wuxuu ku tambiihiyey qiyaasulcagsi oo wuxuu yidhi ara'ayta low ataaha xaraaman akaana calayhi wisrun hadduu xaaraan shahwadiisa ku guta ka waran dembi soo ahaateen markaasaa h xaaraantii hadday dembi tahay haddii uu tan ku gatana ajir buu ka heli wey marka xaaraamtii ibaaxadii iyo muxaramkii waa isu mutacaakisayn xaaraamtii hadday dembi ahayd kan mubaaxana waa ajir sidii oo kalean haynaabay dhaheen haddii aan hayna daliil ah irtikaabu maxduurin dembaa waajibaya fakadaalika tarku waajibin lianna tarka alwaajibi wuxuu gaarsiinaya irtikaabu maxduurin waajibka inay ka tagta soo xaaraan ma nooc irtikaabu maxduurin aweeyo ah iyadana wuxuu waajibinayaabay dhaheen dam culamada qaar baa muran dood ka qaba oo waxay leeyihiin xadiid bay keeneen imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey xadiidkan imaamu nawowi fii sharxi muslim markuu marayo aad buu uga hadlay wuxuu leeyahay adii hada xadiiu mushkilun xadiidkani mushkil weeyuu le macnihiisu qaacidadii man taraka nusukan facalayhi damun ahayd xadiidkani ishkaal badan buu ku keenaya xadiidkaasi waxaa weeye qisadii cumratu xudaybiya weye nabi xasan markuu cumrada soo aaday cabsi baa jirtay wariya tus waxaa soo baxday ah niman oo burcadoo reer quraysheeda baa meelaha dhinaca xeebta lagu sheegay ciidan baa la diray haddaba shaandhayn oo sifayna abuqataadiya ay ka mid ahaayeen dilxulayfo waa madiine duleedkoodee duleedka madiine weeye